alxamdu lilahi aladi aclى manaara alislaami bاsunة warafaca biha can اlqulubi اlakinة wالصalaaةu waالsalaamu عlى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih aladina jacalhm اllah amanaة lلnasi wminة ama bacdu fahada huwa اdars الrabic wاlcishruun min alkitaab اlkhamis min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya wa huwa cumdaة اlaxkaam min kalaami sayid اlanaam kitaabu alaaq xale waxaynu soo marnay oo shalay soo dhigannay kitaabu nikaax oo ahaa caqdun yaxilu bihi istimtaacu kullin min azawjayn bilaakhar kitaabu alaaqna waa cagsigiis waa xallu caqdi nikaax in gabadhii la sii daayo min aliطlaaq la sii daayo la fasaxo nikaaxii la caqdiye la guntay la furo baa alaaq la yidhahda axkaamtiisii iyo axaadiistiisii wixii bukhaariyo muslim isku waafaqeen buu wax ka tilmaamaya can cabdillahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma annahu shaaniya allaqa waa furay imra'atan lahu xaas xaaskiisii gabadh u sugnaatay yacni zawjatahu imra'atahu se riwaayaadka kale ku yimi walxaali hiya xaa'idun iyadoo dhiigga caadada leh ayuu furay xaaskiisii aamina bintu khifaar fadakara dalika arrinkaa waa u sheegay cumaru cumar lirasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam buu u sheegay fatahayada fiihi rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii alla waa ka cadhooday uma qaala wuxuu uhi nabigu liyuraajicha ha ku laabto uma yumsikha kadibna ha hayo xataa tahura ilaa ay ka daahiroobayso uma taxiida kadibna ay dhiig caado helayso oo kii lagu furay ka dambeeyey fatadhura kadibna ay ka daahiroobayso fain badaa lahu haddii ay u muuqato cabdullaahi bni cumar an yualliqahaa inuu furo markaas falyualliqhaa ha furo qabla an yamasahaa intaanu u tegin fatilka taasi alciddatu ciddadii weey kamaa amara allaahu caza wajalla sida ilaahay uuna faray fatalliquuhunna liciddatihinna fii suurati alaaq wa lafdin waxaa ku yimi xataa taxiida ilaa ay ka xaydaysa xaydatan xaydo mustaqbalatan soo socota oo tan hadda lagu furay aan ahayn siwaa xaydatihaa xaydkeedaan ahayn allatii taasoo allaqahaa fiihiha uu ku furay wa fii lafdin waxaa ku yimi fa xusibat waa laga xisaabiyey min talaaqihaa dalqadihii la furayey ayaa lagu xisaabiyey oo dalqad baa la xisaabiyey waraajacahaa waa soo ceshaday cabdullaah kamaa amarahu rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam sidii nebigu uu amray xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa talaaqu inuu yahay shay bannaan asal ahaan asal ahaan inuu bannaan yahay xikmaddaana keensanaysa labadii qof haddii caqdigu isu xidho oo sida kiristaanku ay aaminsan yihiin weligood bay iska laalaadayaan oo waxa weeye furitaanka la adkeeyo mafaasid badan baa ka dhalanaysa marka sharcigeenna waa fududay walow laga fiican yah haddaan xaaje iyo baahi keensan abqadu alxalaali ila allaah aalaaq xalaasha ilaahay ugu naceb yahay waa alaaqa wey marka haddii aan waa guri dumay iyo khasaaro unbay noqonaysa laakiin waa bannaanyi khaasatan haddii waxa weeye wax keensanaya u yimaado waxaana ku socota axkaamtii kala duwanayd maruu bannaan yahay mar waajib buu noqonayaa mar sunnuu noqonayaa mar makruuh buu noqonayaa mar xaaraan buu noqonaya aqsaam baa ka soo baxaya lakiin asalkaynu ka hadlay wuxuu kaloo xadiisku tilmaamaya xaaladda gabadhu ay dhiig caado leedahay in xaaladaa lagu furaa inay xaaraan tahay waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka cadhooday halkaana waxaa laga qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka cadhoonayaa waxa weeye wax sharcigaa la khilaafsan mar labaad hadduu og yahay xukumka inaan dadku ogayn nebigu waa u caddayn laha laakiin cadhadaa u cadhooday waxaa laga fahmayaa xukum macruufa oo nabigu hore u sheegay calayhi salaatu wasalaam inay tahay oo laysla isla yaqaano gabadh caadala inaan la furin intay caadada ku jirto eh, waxay culimmadu ka soo reebaan gabadhii aan lala aqalgelin iyadoo hadday caado leedahay iyo haddaanay caado lahayn waa isku mid waayo gabadhaasi ciddo ma leh ta ciddada leh waa tii lala aqalgalay ilaahayna wuxuu ihi fatalliquuhunna liciddatihinna tii ciddada lahayd baa la doonayaa dhiigga caadada intay leedahay la furin taana waxaa u daliila aayaddii suurat alaxzaab ida nakaxtum almuuminaati uma طallaqtumuuhun min qabli an tamasuuhun famaa lakum calayhinna min ciddatin tactadduuna marka mar haddaanay ciddo lahayn hadday dhiig caado leedahay waa la furi karaa ciddana ma leh horay kasii soconaysaa baainay noqonaysa haddii hal dalqad la siiyo meher dambe iyo heshiis dambe ayuunbay kusoo laabanaysa afarta madhaboodna saasay qabaan gabadhaasi inaanay wax ciddaa ah lahayn sidaa awgeed la furi karo iyadoo caadaleh xikmadaha loo diiday waxaa ka mida ah, gabadha dhiigga caadada leh in la fura loo diiday inaan lagu dheerayn ciddadii ciddadii inaanay ku dheeraan muddadeedii waxaa kaloo ka mida xaaladdaa la furayo waa xaalad labadii qof aanay isu soo dhowaanayn oo galma dhex maray oo waxaa weeye la kala durugsan yahay noocan maa marka waxaa laga yaabaa wixii dhaca ee waxa weeye intay caadada leedahay ee dalaaq keensanaya ama ay isu cadhoodaan inay isaga fududaato ninkii inuu waxa weeye gabadhii fudo dabeedna hadha uu ka qoomamoodo marka uu si uu janis u helo gabadhii ay intaa isaga soo dhowaanayaan ay isu bannaan yihiin ayaa sharcigeennu u adkeeyay xaaladaas alaaqaas waxaa loo yaqaanaa alaaqun bidciy min xayu zaman marka xagga xilliga laga eego xilliga la furay waa bidca wey yani sharcigu khilaafsan yahi waxaa kaloo jira aalaaqu lbidciy min xayu lcadad tiraduna inay bidca noqoto sharciga khilaafsanta oo saddexdaba in la israaciyaa waa alaaq bidciya ma bannaana isaguna xilligaa xaydka in la furaana waa alaaq bidciya ma bannaana isaguna waxaa muqaabil ku ah alaaqa bidciga waa kaa nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa weeye markay xaydka ka maydhato ka daahirowdo intaadan u galmo qabla an tamasaha markay caadadii ka baxdo ee daahir ay gasho intaan loo galmoon oo dee lahuba gabadhaasi uurkeeda inaan waxba ku jirin kaasaa waxaa la yidhaahdaa alaaq sunniya alaaqa bidcigaana waynu sheegay haddii gabadhu ay uur leedahay culimada qaar waxay yidhaahdeen labada midna ma aha qaarna waxay leeyihiin waa waa kii sunnada ahaa laakiin gabadhii aayisada ahayd ee dhiigga cadadu ka go'ay ama tii yarayd ee weli dhiig cada aan yeelan kuwa alaaqooda lagu sheegi maayo sunni iyo bidci midna maaha midna male waayo de maba xaydaanba dhig xaydan male waxay culimmadu isweydiiyeen sidaynu xadiiska ku arkayno faxusibat min alaaqiha gabadhii mar haddii la furay iyadoo dhiig caada leh oo aynu tilmaannay furitaankaasi inuu xaaraan yahay oo aanu bannaanayn dalqadaasi ma dhacaysa oo ma la xisaabinay mise dhici mayso waa masale khilaafiya afarta madhabood waxay isku waafaqeen in dalqadaa la xisaabinayo oo dhacayso oo markuu soo ceshado laba dalqadood ay u harhsan yihiin waana sida uu dooranaya imaamu albukhaari nawowi uu xoojiyey bayhaqi iyo culimo lamid ay xoojiyeen qowlka labaad waa madhabta daahiriyada ibnu xasm iyo tiimkiisii daawuud adaahiri waxay leeyihiin la xisaabin maayo waxna laga soo qaadi maayo marka jumhuurtu waxay daliishanayaan wa xusibat calaya taliiqa wa xusibat min alaaqiha riwaayaat badan oo xadiidkani leeyahay oo tilmaamaya xusibat taliiqa dalqad baa la xisaabiyey furitaanka cabdulaahi bni cumar aamina uu furay iyadoo caadadii leh dalqad baa la xisaabiyey riwaayaadkaasina waana badan yihiin waana xoog badan yihiin waana saxiix weeye warkoodu waa cadiyi qoladan kale waxay daliishanayaan lafdi odhanaya walam yarahaa shayan nebigu calayhi salaatu wasalaam furitaankaa waxba uma arag oo ay ku macneeyeen yacnii lama xisaabin inay dalqa tahay nebigu waxba uma arag waxba lagama soo qaadin laakiin lafdigaasi macnaha kuma cadda imaamu shaafici isagoo jumhuurta la socda wuxuu kaga jawaabay walam yaraha shayan ay shayan sawaaban waxaa la sameeyey iyo furitaankaa la sameeyey nebigu umuu arkin wax saxa inay tahay iyaguna maxay ka dhigeen dalqad inay tahay umuu arag marka macnahaas kuma cadda marka sidaa jumhuurtu qabaan ayay u dhowdaha in la xisaabinayo mar haddii furitaankii dhacay dembiba ha noqdo xaaraan ha noqdo in la xisaabinayo sida daahiriyadana shaykhulislaam ibnu taymiya iyo culimo kalea xoojiyey wa faatimata binti qays radia allaahu tacaala canha ana abaa camr ibni xafs ibni almugiira ninka la yidhahdo khaalid ibni alwaliid ibni almugiira ayay ilmaadeen ruma ahaayeen allaqahaa waa furay faatima albattata si go'an yacnii tii saddexaad ee ugu dambaysay buu furay sidaa awgeed way kala go'een isku soo noqon maayaan ilaa ninka la soo guursaday walxaal huwa ghaa'ibun isagoo maqan wa fii riwaayatin waxaa ku yimi allaqahaa alaaan saddex buu furay fa arsala ilayha uu u soo diray wakiiluhu wakiilkiisu ninuu soo wakiishay abu camr bni xafs bishaciirin heed buu u soo diray fasakhitathu way nacday oo way diid yacni way yaraysatay oo waxay tidhi waxani wax laysa siiye maaha fa qaala wuxuu idhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa laki kuuma sugnaanin calaynaa korkayaga min shayin wax xoolaa anagu ma lihin fa waa u timi rasuul allaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii allay u timi fadakarat waa u sheegtay daalika arrinkaa lahu nabigay u sheegtay faqaala wuxuu uhi nabigu laysa laki kuuma sugnaanin calayhi ninkaa ku furay korkiisa nafaqatun waxbiila kuma lihin mar haddii saddexdii dalqadoodba lagu siiyey ciddadiina waa ku jirtaa wa fii lafdin walaa suknaa gurina kuma lihid meel aad degtana hadduu kiro bixinayay iyo haddii gurigiisa aad ku jirtayba ma lihid fa amarahaa nabigu wuxuu amray an tactada inay ku cadadbaxdo fii beyti ummi shariik gabadha la yidhaahdo gabadh martiqaad badan bay ahayd oo duyuuftu ku badan tahay uma qaala nabigu waa haweeney yakshaaha xagta ay ku badinayaan asxaabii asxaabtaydu yacnii gurigeeda laguma kala baxo martida marka ha u tegina iskaga joog ictadii waxaad ku cadadbaxdaa cinda um, bni ummi maktuum cabdilaahi bni ummi maktuum gurigiis fa innahu isagu rajulu nin weeye acmaa indhala tadaciina waad dhiganaysaa iyaabaki maryahaada ay cindahu agtiis faidaa xalalti markaad cadad baxdo ee guurkii uu kuu xalaaloobo fa aadiniini isoo ogeysi qaalat waxay tidhi falammaa xalaltu markaan cadad baxay dakartu lahu nabigii baan u sheegay ana mucaawiyata bna abi sufyaan wa abaa jahmin iyo ninka abaa jahm la yidhaahdo waa ninkii kitaabu salaa inuu ku soo marnay waa biambijaaniyati abi jahmi ninkii wey labadaasi khatabaanii inay soo dooneen markaan cadad baxay faqaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam waxa ui amaa abu jahmin miyaa falaa yadacu ma dhigo casaahu ushiis can caatiqihi garabkiisa kama dejiyo waxaa lagu macneeya waa nin oo ushiibuu wuxuu sudhanayaa alaabtii uu sitay kiishkiisa iyo wixiis markaasi nin fadhiya maaho nin safar badan laakiin waxaa ka xoog badan riwaayada muslime tilmaamaysa fadaraabun linnisaa wa ama abu jahmin fadaraabun linnisaa abu jahm waa nin dumarka karbaasho wey garaacitaan badan wa amaa mucaawiyatu mucaawiya fa fasucluukun yani usha ma dhigo oo dumarku ku garaacaa wey ushiisa waa iska sitaa haddii hadal lagu soo celiyo waa saaran tahay wey wa amaa mucaawiyatu miyaah fa sucluukun waa faqiir laa maala lahu wax xoola aan lahayn inkixii guursa buu ihi nabigu usaamata bna zayd ninka la yidhaahdo fakarihathu waa diid waxay muujisay inaanay doonin sababtay u diidaysana lababa waa lagu sheegay inuu mawle ah mawle inuu ah addoon la xoreeyey iyaduna qurashiyad bay ahayd dadkii carab hogaaminay ayay ahay dhinacaa waa ka diid waxaa kaloo la sheegay usaama nin aad u madow buu ah aabbihiina nin aad u cad buu ah waynoo iman doontaa nebigu inuu ku farxi doono markii la yidhi labadani way isdhaleen laakiin taa mowlanimada xoog badan fakarihathu waa diid uma qaala nabigu waxa uu ihi inkixii guursa usaamata bna zayd fanakaxathu waa guursatay fajacala allaahu alla waa yeelay fiihi usaame dhexdiisa khayran wanaag badan wakhtabadat way ku faraxday oo wax waxa weeye lagu majeerto ayuu noqday usaamatu bnu zayd xadiidkan wuxuu inoo tilmaamayaa gabadhii saddexdii gabadha haddii saddex dalqadood la furo intay ciddada ku jirto hadday cadad baxdo war ma yaallo laakiin intay ciddada ku jirto saddexdii dalqadoodna ay dhammaatay gabadha noocaasa biil ma leedahay gurina ma leedahay saddex qowl bay culimmadu isugu khilaafeen qole waxay yidhaahdeen biilna waa leedahay guri iyo hoyna waa leedahay qolena waxay yidhaahdeen labada midna ma leh qolena waxay yidhaahdeen guri bay leedahay iyo hoy in la siiyo laakiin biil ma leh qolada koowaad waa xanaabilada xanaabiladu waxay leeyihiin biilna ma leh gurina ma leh xadiiskanay deliishanayaan laa nafaqata laki walaa sukna biil iyo guri toonna midna malihid intaad ciddada ku jirto biilna ka sugi maysid adaa istabaray gurina meelahaasaad u doonanayso haddaana kuwa axsaan samayn xadiidka faatima binti qays bay daliishanayaan qowlka labaad waa qowlka xanafiyada iyaguna waa cagsigo waxay leeyihiin labadaba way leedahay labada madhabna saxaaba laga sheegay oo xanaabilada cali iyo saxaabo kale iyo taabiciin badan baa ku tegay labadaba inay leedahayna cumar bnu lkhaaab iyo saxaabo kale iyo taabiciin iyo xanafiyada qabaan waxay deliishanayaan askinuuhunna baa ilaahay gabadhii la furay meel dejiya min xayu sakantum laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna intay cadad baxayaan gurigayaan laga saarin buu ilaahay labadaa aayadood waxay waajibinayaan bay yidhaahdeen waa xanafiyada inay hooy iyo guri leedahay haddii guri u waajibayna waxay maxbuus u tahay ninkii ila ninkay ka cadadbaxaysay awgiibaa guriga ay u fadhidaa oo aan looga saaray mar hadday guriga maxbuus ku tahayna waa in biilka la siiya biilkana waa leedahay buu yidhahda waxay kaloo daliishadeen hadalkii cumar bnu alkhadaab uu yidhi laa nadacu kitaaba rabbina wa sunnata nabiyina liqowli imra'atin laa nadri lacallaha xafidat aw nasiyat kitaabka alle wuxuu sheegay oo ah in guriga la dejinayo iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam uga tegi mayno gabadh warkeed waa faatima binti qays oo aanaan ogayn hal xafidat aw nasiyat xadiiska mayay xafiday mise way ilowda taana waa daliishadeen waxay dhahdeen cumar ibnu khaaab wuxuu tilmaamaya kitaabka iyo sunnaduba inay labaduba sheegayaan hoyna inay leedahay biilla inay leedahay maalikiyada iyo shaaficiyadu dhexdhexaad bay qaateen waxay yidhaahdeen waxay leedahay hoy bay leedahay askinuuhunna laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna bay daliishadeen laakiin biil ma leh xadiidkan bay daliishadeen laa nafaqata laki wax biila kuma lihid waxay kaloo daliishadeen wa in kunna ulaati xamlin fa anfiquu calayhinna gabadhu hadday uur leedahay ha la biiliyo halkaa waxaa laga fahmayaa bay yidhaahdeen haddaanay uur lahayn inaan la biilinayn uurnimada loo biilinay haddaanay ur lahayn la biilin maayo marka qowlkaasina waa xoog badan yihi inaanay labadaba lahayn waa sida xadiisku tilmaamay inay hoy leedahay laakiin aanay biil lahaynna sida shaaficiyadu qabaan isaguna waa xoog badan yihi baabulciddati cadadbaxa baabkiisii weeye ciddadu waa muddada gabadhu ay sugayso ciddadii ilaahay uu u xadeeyey inay tirsato hadday saddex bilood tahay hadday tahay uurka inay dhigto hadday tahay afar bilood iyo toban saddex dhiig hadday tahay hadba nooca gabadhu ay tahay wixii lagu cadadbaxay haddii ninkeedu ka dhinto ama haddii la furo muddada loo xadiday inay sugto intay guur kale hawshiisa ka gelayso can subaycata alaslamiya radia allaahu tacaala canha annaha iyadu kaanat waa ahayd taxta sacd bni khawla sacd ibni khawla ayaa qabay wa huwa isaguna min bani caamir ibni luay sacadna waataynu soo marnay ibni khawla laakiin ilbaa'isu sacd bnu khawla yarthi lahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam an maata bimaka wa kaana wa aha miman shahida badran raggii bader ka qayb galay xaadiray buu ka mid ah fa tuwufiya canha uu ka dhintay fii xajati lwadaac xajat lwadaac ayuu ka dhintay yani wuxuu ka dhintay subayca walxaal hiya xaamilun iyadoo xaamilo ah falam tanshab may nagaan an wadacat inay dhigtay xamlaha uurkeedii bacda wafaatihi markuu dhintay dabadeed sida riwaayaadku tilmaamayaanna bilayaalin habeenno qaarna waxay tilmaamayaan biarbaciina leyla afartan habeen oo keliya markuu sii mootanaa ayay ilmihii dhashay falamaa tacallat markay ka maydhatay ay ka daahirowday min nifaasihaa dhiiggii umusha ay daahir ka noqotay tajammalat waxay isu qurxisay lilkhutaabi raggii soo doonayey ayay isu diyaarisay fadakhala calayha waxaa u soo galay abusanaabili ibni backad rajulu nin weeye oo min bani cabdidaar ka mida ibni cabdimanaaf waa qoladay nabiga ilmaadeerka ahaayeen faqaala laha waxa uu ku uhi maa lii araaki maxaan kuu arkayaa mutajamilatan adigoo isqurxiyey lacallaki waxaa laga yaabaa turajiina inaad filanayso linnikaaxi guub ay nikaaxagu wallaahi ilaahay baa ku dhaartay maa anti adigu ma tihid binaakixin mid guursanaysa xataa yamura calayka ilaa ay ku soo marta korkaaga arbacatu ashhurin wa cashrun afar bilood iyo toban habeen waa inta cilmigiisu gaadhay ee uu aaminsanaa ee u malaynayo sidaas ugu dhaartay qaalat waxay tidhi subaycatu falama qaala lii dalika markuu sidaa igu yidhi jamactu waxaan urursaday calaya korkayga iyaabii maryahayga yani waan labistay weeye waan xijaabtay xiina amsaytu markii aan galabaystay gelinkii dambe aan gaadhay faataytu waxaan u imi rasuula allaahi sal allahu alayh wasalam fasa'altuhu waan weydiiyey can dalika masaladaas faaftaanii wuxuu ii fatwooday nebigu biannii anigu qad xalaltu inaan xalaaloobay oo aan cadad baxay xiina wadactu xamli markaan uurkayga dhigay wa amaranii wuxuu i amray bitaswiiji inaan guursado in badaa lii haddii ay aniga ii muuqato qaala bnu shihaab waxa uuri walaa araa ma arkaya ba'san wax dhiba an tatasawaja gabadhaasi inay guursato noocaasi xiina wadacat markay ilmaha dhigto wa in kaanat habaa ahaato mid ku sugan fii damihaa dhiiggii umush hayra annahu mooyaane laa yaqrabuhaa inaanu u dhowaanayn zawjuhaa ninkeedu xataa tadhura ilaa ay ka daahiroobayso xadiidkani wuxuu tilmaamaya gabadhii laga dhintay inay waajib ku tahay ciddadu inay waajib ku tahay ciddadaasina ay tahay sida xadiisku tilmaamayo uurka inay dhigto ninkeedu markuu sidaa u dhinto ee naftu ka baxdo waxa weeye iyaduna ay fool ahayd oo daqiiqada ka bacdi ay ummusho way cadadbaxa sidaasay ku cadadbaxa ninka markuu dhimanaya hadday uur lahayd oo markuu dhintay ay dhigto daqiiqadaba ha noqoto intaasaa ku filan ciddadeedu waa daqiiqadahaas wulaat laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun waata xadiiskani tilmaamay xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa gabadhii laga dhintay fii suurati albaqara ilaahay ciddadeeda wuxuu ka dhigay waaladiina yutawafawna minkum dumarka laga dhintay ciddadoodu inay tahay wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra gabadha haddii ninkeedu ka dhinto ciddadeedu waa afar bilood iyo toban aayaddaasaa sheegaysa waana ta uu daliishanayo abusanaabil ibni backak laftiisu uu ku naxay waayo muddadiiyo kooban iyo gabadhii oo xinaysan oo diyaarsan raggii damacu kaga jiray buu ka mid ahaa ayuu ka mid ahaa dabeedna uu ku naxay masaladana wuxuu u hayaa aayaddaas waladiina yutawafawn dabeedna waa kaa ku dhaartay wa ulaatu laxmaali ajaluhunnana iyaduna waxay tilmaamaysaa gabadhii uurka siday in ciddadeedu tahay inay uurka dhigto waana waxay culimmadu u yaqaanaan alcumuumu waalkhusuusu min wajhin labada aayadood mid waliba waa caam xaalado kala duwan baa soo gelaya marka meel bay iska soo gelayaan meesha ay iska soo gelayaan waxaa loo baahan yahay adilo kaloo kala xoojisa aayadda suuratulbaqara waxay tilmaantay gabadha laga dhintay ama uur ha yeelato ama yaana yeelan gabadha haddii laga dhinto waa afar bilood iyo toban soo lama socotaan waa caam laakiin waxay gaar ku tahay oo si gaara ah loo sheegay gabadha inay tahay mid laga dhintay marka waxa baxday tii la furay baa baxday laakiin waxay gaar ku tahay tii laga dhintay afar bilood iyo toban wey wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna gabadhii uurka lahayd ciddadeedu waa inay dhigtaa waxay caam ku tahay ama ha laga dhinto ama ha la furo mar hadday uur leedahay ciddadeedu waa maxay inay uurkaa dhigto laakiin maxay gaar ku tahay tii uurka lahayd tii uurka lahayd baa si gaara looga hadlay marka wladiina yutawafawna gabadhii laga dhintay ee aan uurka lahayn muran kama taagna aayaddaasaa iskale waayo waa laga dhinto aayaddaasay gashay uurna male oo aayaddan may soo gelin wa ulaati alaxmaali ajaluhunnana gabadhii uurka lahayd ee la furay ee aan laga dhiman iyadoo uur labaa la furay ba otomaatig u soo gelaysa maxay isku qabsanayaan marka laga dhinto iyadoo xaamila ah waayo waaladiina yutawafawnana way soo gashay waa laga dhintay wa ulaatu laxmaalina way soo gashay soomaa labadii aayadood baa kala jiidanaya abusanaabil wuxuu qaatay waaladiina yutawafawn nebiguna muxuu xukumay wa ulaatu laxmaali buu xukumay marka xadiidkani wuxuu kala saarayaa labada aayadood waxaa la qaata xaaladaas labadii aayadoodba gabadhaasi ay soo gashay wa ulaatu laxmaali ajaluhunna baa la qaata marka gabadhu hadday uur leedahayba ama ha laga dhinto ama yaa laga dhiman oo ha la furo ciddadeedu waa wadculxamli sida xadiiskani tilmaamay xamligaasi waa maxay xamliga waxaa u shardiya wax ay muuqatay inuu ibnu aadam yahy xinjir yar oo aan la garanayn ma bini aadam baa mise waa wax kale ku cadadbixi mayso waxay caddaatay inuu bini aadam yahay biniaadamnima ka muuqato ayay ku cadadbaxaysaa baktiba ha noqdo hadduu doono wa can zaynab binti ummi salama radia allaahu tacaala canha qaalat waxay tidhi tuwuffiya waxaa la oobsaday xamiimun mid qaraaba ah oo liummi xabiibata u sugnaaday binti abi sufyaan zawji nabiy sal allahu alayh wasalam xaaskii nebi se riwaayaadku tilmaamayaan xoogga badani waa aabbaheed abu sufyaan baa dhintay fa way u yeedhay bisufratin cadar huruud leh ayay u yeedhatoo dalbatay famasaxathu waa marisay bidiraaciha labadeeda dhudhun wa qaalat waxay tidhi inamaa asnacu hada sidaa waxaan u samaynaya liannii anigu samictu waxaan maqlay rasuul allahi sal allahu alayh wasalam yaquulu isagoo leh laa yaxilu xalaalu maa limra'atin haweeney tuuminu rumaysay billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe an tuxidda inay isu basaasayso oo quruxda iyo udgoonka ay iska dayso calaa mayitin mid dhintay dartii fowqa alaain saddex maalmood ama saddex habeen wax ka badan ilaa calaa zawjin zawjkeeda mooyaane arbacata ashhurin afar bilood iyo wa casharan toban habeen ayay isu basaasaynaysaa oo ixdaad u samaynaysa xadiidkani wuxuu tilmaamayaa waxaa loo yaqaano asayda in la qaado ama gabadhu ixdaad inay samayso gabadha haddii laga dhinto waxa weeye waxa ku waajibaya ciddaa ku waajibaysa waxaa kaloo ku waajibaya wax loo yaqaano ixdaad haddii ninkeedu ka dhinto ixdaadkuna amaasay inay qaadaano waa inay ka tagto tarku ziinati wa tiibi wamaa yadcuu ila amaci fiiha ama ila nikaaxiha wakadalika alkhuruuju min almanzili liduuni xaaja gabadhu inay isticmaasho udgoon isqurxiso maryo qurxoon xidhato indhakuulato xidhnaysato dahab xidhato guriga danla'aan uga baxdo waxyaabahaasoo dhan baa gabadhaa loo diiday ixdaadkaasina waa waajib markuu yahay cala azawj waana afar bilood iyo toban habeen afar bilood iyo toban habeen waxaa kaloo jira alixdaadu cala alqariib aabbihii walaalkii qof qofku uu jecel yahay isaga waxaa la ogol yahay saddex maalmood oo kaarjabina oo qofku waxa weeye dareenkiisa iyo shucuurkiisa uu ku muujinay laakiin saddex maalmood wax ka badan xaaraan wey saddexdaa maalmood gudahooda inuu sameeyaana waa u bannaan tahay laakiin waajib kuma ah laakiin ninka in loo sameeyo afar bilood iyo toban iyadu waa waajib labadaa farqi baa u dhexeeya muddadu waa inaanay saddex cisho ka badnayn qaraabada iyo dad kaloo asxaab iyo dad la jecel yahay oo loo samaynay khasa maaha qaraabo keliya qofku ciddii uu jecelya ay damaqday dhimashadiisu waa inaanu saddex maalmood ka badin inuu sameeyaana waajibkuma ah amaa ninka in loo sameeya waa waajib afar bilood iyo tobanna waa la samaynaya haddaan haddii eh, laga dhintay oo aanay xaamilo ahayn waa intii ciddadeedu ay noqonaysa xikmaduna ay sidaa u samaynaysaa awalan inay sharciga alle subxaanahu watacaala u hoggaansanto oo ilaahay rasuulkiisa amray mar labaad ninka xaqiisa in la muujiyo oo muddada inay u basaasaysan tahay ta saddexaad inaan la soo hungurayn oo aan la soo damaaciyeen oo raggu ay ka jeestaan wa can ummi caطiyata radia allahu tacaala canha ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalama qaala wuxuu laa tuxiddu gabadhii ixdaad samayn mayso oo isbasaasayn mayso imraatun haweeney calaa mayitin mid dhintay fowqa alaain saddex waxaa ka badan ilaa calaa zawjin nin mooyaane ninkii qabay mooyaane arbacata ashhurin ay tuxiddu waxay isu basaasaynaysaa arbacata ashhurin afar bilood iyo wa cashran toban walaa talbasu xidhan mayso thawban maro masbuuqan la midabeeyey midab la mariyey ay subiqa ilaa thawba casbin maro madow bacda mooyaane yacnii maro ka kooban caddaan iyo madow waa maryo ay isla yaqaaneen oo yeman ka imanayay qaybina cas tahay qaybina ay madowdahay walaa taktaxilu indha kuulan mayso walaa tamasu taaban mayso tiiban cadar ilaa idaa tahurat markay daahirowda mooyaane nubdatan ay tastacmilu nubdatan wax yar bay isticmaalaysaa oo min qustin cuudulhindiga ah cadarka la yidhaahdo cuudhindiga aw adfaarin ama cadarka adfaar la yidhaahdo oo cadar u samaysan sida ciddida marka la yska jaroo kale ama bishoo kale ah sidaasoo kale u samaysnaa oo ay shidanayeen oo bukhuur laga dhiganayay buu waxaa looga jeedaa inay u isticmaasho dhiiggaa ka go'ay inay urtiisa ku tagsiiso ayuumbaa loo fasaxay inay isku udgoonayso mar walba loogama jeedo xadiidku wuxuu tilmaamayaa gabadhii asayda qaaday ee laga dhintay maryihii quruxda inaanay xidhanayn maryahaasina waa bixasabi alcurfi weeye oo dadku waxay leeyihiin rag iyo dumarba maryo xarago iyo maryo guri ku joog la yidhaahdo marka gabadhii oo kale hadda curfigeennan sadadka iyo toobabka sida gaarkaa loo tolay ay aroosyada iyo xafladaha ay ku tegayso iyo marka dee marti soo booqanaysa isugu qurxinayso kuwa noocaasa ama odageedaba kuwaasay iska daynaysa wixii guri ku joogga ahaa ee mihnada iyo shaqada ay ku qabsanaysay ayay ku labisanaysa gurigana inaanay ka baxayn waataynu hore u sheegnay waxyaabaha loo diiday waxyaabaha la diiday waxaa ka mid a ah xadiisku tilmaamay inay indhakuulato haddii ay ahaan ugu baahatay indhakuushii xadiis baa inoo iman doona xataa hadday dawo tahay laysku dawaynayo inaanay bannaanayn imikana dee loomaba baahna dawooyin baa la hayaa indhaha lagu shubo haddii xitaa loo baahdo baabu daruura waa meesheeda laakiin xitaa laysku dawaynmayoisku dawayn mayso wuxuu kaloo xadiisku tilmaamay udgoon inaanay isticmaalayn maryaha iyo jirka toonna muddada intaa leeg waa wixii looga jeedo in laysku udgooneeyo laakiin shaamboyga isticmaalayso iyo saabuuntay isticmaalayso iyo saliidda ay saliidnimo u marsanayso haddii xoogaa yaroo udgoona uu leeyahay wax dhiba maleh waayo waxyaabaha loogama jeedo in laysku udgooneeyo loogama jeedo shaamboonnimo iyo saabuunnimo loo isticmaalayo inay kuwaa ku maydhatana wax dhiba male waxaa kaloo la mida ah xadiiskan laguma sheegin laakiin axaadiis kalea tilmaamaysa inay dahab xidhato iyaduna waa qurux halkii ugu dambayse inay dhago iyo silisyo kaatunno iyo taqamyo inay xidhato lama ogola wa can ummi salamata radia allaahu tacaala canha qaalat jaaat waa timi ilaa rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam bay u timi faqaalat waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow ina bnatii inantayda tuwufiya canhaa waxaa ka dhintay zawjuha ninkeedii walxaal qad ishtakat waa ka ashtakooti ama waqad ishtakat caynuhaa isheeduna waa xanuunsatay waa haddii caynuhaa faacil laga dhigo ishtakat waxa bukootay caynuhaa isheedii ayaa bukootay ama waqad ishtakat way ka ashtakootay nantaydu caynaha isheeday ka ashtakootay laakiin ibnu xajar iyo nawawiyo waxay dooranayaan ishtakat caynuha isheedii baa xanuunsanaysay afanakxuluhaa ma u indhakuullaa mar haddii ishu xanuunayso faqaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam waxa uhi laa maya maratayni laba goor aw alaaan ama saddex jeer ayuu ku celceliyey kullu daalika kaa dhammaantii yaquulu wuxuu odhanayaa nebigu laa waxa weeye maya loo indha kuuli maayo uma qaala nabigu waxa uu inamaa hiya inkalaba maahe hiya muddadu ay waxa weeye iska ilaalinaysa indhakuushu arbacatu ashhurin wa cashrun weeye waa afar bilood iyo toban habeen intaasuu indhakuushaa iska ilaaliso iyo wixii la midka ah wuxuu uhi nabigu waqad kaanat waa ahaanays ixdaa kunna midkiin fi ljaahiliyati islaamka hortii tarmi mid tuurta bilbacrati xabad saalaah calaa ra'si alxawli sanadku markuu buuxsamo xabad saala oo calaamad u ah sanadkii ay ciddo tirsanaysa inay u dhammaatay ayay tuuraysay fa zaynab waxay tidhi kaanat ilmar'atu masaladaasay noo faahfaahinaysa kaanat ilmar'atu haweeneedu waxay ahayd idaa tuwufiya canhaa zawjuha marka ninkeedu ka dhinto dakhalat waxay gelaysay xifshan buul bay gelaysay yacnii qol yaroo cidhiidhiya buul bay gelaysay wa waxay xidhanaysay shara iyaabiha maryaheeda ugu xunna way ku labisanaysa walam tabasamay taabanayn tiiban cadar iyo walaa shayan shayna waxa weeye umay dhowaanayn xataa tamura biha sanatun ilaa sanad uu ka soo wareegay oo iyaga xitaa waxa u weheliyey inaanay maydhanayn sanadkaas xataa maydhashada ayay ka tegaysa uma tuutaa waxaa loo keenay bidaabbatin xayawaan baa loo keenay ximaarin waa la caddeeyo dameer aw shaatin ama neef hadiya aw tayrin ama xabad shimbira ayaa loo keenaya fataftadu bihi way isku xoqays jirkeeday ku xoqays faqallama waxa yar taftadu bishayin inay wax isku xoqdo noola ah ilaa maata shaygaasi waa dhimanay urteeda iyo xaaladeeda darteed uma takhruju way soo baxays fatucطaa waxaa la siinaya bacratan saala la siinaya xabad saala ah fatarmii biha waa tuurays uma turaajicu waxay u laabanays oo ku noqonays bacdu intaa dabadeed maa shaaat wixii ay doonto oo min tiibin cadara aw hayrihi ama wax kala ah oo sanadka ay ka fogaanaysay xadiidkana wuxuu tilmaamayaa masaladii aynu soo sheegnay waxaa si gaara ah xadiidkan loogu sheegay in gabadhii xataa indhaheedu hadday xanuunsanayaan oo ay ka bukooto oo ay asaydii siddo si ay caafimaad u hesho inaanay indhihii indha kulis u isticmaalayn si gaara ah buu nabigu u diiday calayhi salaatu wasalaam waayo walibana dee xilligan dawooyin baa la hayaa booskaa u gelay markaa xitaa indha kuulan mayso kitaabu licaan wuxuu kitaab u yahay licaanka waxaa loo yaqaan licaanku waa dhaaro lagu adkeeyey lacnad iyo cadho alle lagu adkeeyey oo ninka iyo xaaskiisu ay isdhaafsanayaan markuu ninku xaaskiisa ku tuhmo inay zinaysatay waxaana shardiya inay xaaskiisa tahay inay xaaskiisa tahay waaladiina yarmuuna aswaajahum ninku xaaskiisa markuu yidhaahdo anti zaaniya iyo wixii la mida zina uu ku tuhmo saddex xaaladood midunbaa ka soo baxaya inuu caddayn keeno afar markhaati inuu keensado dabeedna gabadhii xadka laga oogo isaguna uu badbaado laba in gabadhii ay qiraal samayso oo markuu ku ture la weydiiyo ay tidhaahdo waa runtii iyadana xaaladii horay la mid aliqraaru sayid ladilla xaaladda saddexaad inuu ku gano zino xaaskiis iyaduna ay dafirto caddaynna uu waayo caddaynna uu waayo xaaladdaas sii nabigu sheegay calayhi asalaatu wasalaam albayina aw xaddun fii dahri waxaa la yidhi saxaabigii ama caddayn baad keeni ama jeedal siddeetana ayaa dhabarkaaga la saaraya buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu licaan samaynaya hadduu diidana xadulqadaf baa la marinaya marka licaanka wuxuu u samaynaya inuu xadkii qadafka kaga badbaado gabadhuna waxay u samaynaysaa xaddu zina inay kaga badbaado ayay u samaynaysaa waayo hadday diiddo xadkii zinada wayadra'u canha alcadaab ninku markuu mariyo intiisa hadday diiddo wayadra'u canha alcadab xadka waxay kaga baaqanaysaa iyaduna inay licaan samayso can cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma ana fulaana bna fulaan qaala wuxuu uhi yaa rasuula allah ara'ayta waxaad ka warantaa low ana rajulan low ara'ayta waxaad ka warantaa an low wajada hadduu helo axadunaa midkaayo imra'atahu xaaskiisa oo calaa faaxishati zinaysanaysa kayfa yasnacu sideebuu samaynay in takallama hadduu hadlo takallama wuxuu ku hadlay biamrin cadiim wax weyn wa in sakata hadduu aamuso sakata wuxuu ku aamusay calaa mili daalik wax weyn ayuu ku aamusay taasoo kale qaala wuxuu uhi fasakata nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu aamusa falam yujibhu ma jawaabin waayo masaladii lacaanku markaa may soo degin falama kaana bacda dalika intaa dabadeed ataahu waa u yimi faqaala wuxuu ihi ina aladii sa'altuka canhu kii aan ku weydiiyey qad ibtuliitu bihi waa laygu imtixaanay oo waa igu dhacday faanzla allahu caza wajala ilaahay wuxuu soo dejiyey haulaai alaayaat aayadaha oo fii suurati nuur ku sugan wladiina yarmuuna aswaajahum fatalaahuna calayhi nabigu waa ku dul akhriyey wawacadahu waa waaniyey wadakarahu ilaahay buu xasuusiyey waahbarahu wuxuu u sheegay nabigu ana cadaaba adunya adduunyada cadaabkeedu ahwanu inuu ka fudud yahay min cadaabi aakhira aakhira cadaabkeeda faqaala wuxuu hi laa maya waladii kii baan ku dhaartay bacaaka kugu soo saaray bilxaqi xaq maa kadabtu calayha kumaan been abuuran uma dacaaha yadii buu u yeedhay fawacadaha waa waaniyey waahbaraha wuxuu u sheegay nebigu ana cadaaba adunya faqaalat waxay tidhi laa maya waladii kii baan ku dhaartay bacaka bilxaqi xaqa kugu soo saaray inahu isagu lakaadibun waa mid bay sheegayiin fabada'a birajuli baa lagu bilaabay nabigu ku bilaabay fashahida wuxuu qiray arbaca shahaadaatin afar qiraal billaahi ilaahay isagoo ku dhaaranaya inahu isagu lamin asaadiqiina inuu kuwa runta sheegaya ka mid yahay waalkhaamisatu tashanaad ana lacnata allaahi lacnada alle calayhi korkiisa inay tahay in kaana haddii uu yahay min alkaadibiina kuwa beenta sheegay uma tannaa nabigu wuxuu ku labeeyey bilmar'ati gabadhi fashahidat waxay qirtay arbaca shahaadaatin billaah inahu la min alkaadibiin kuwa beenta sheegaya inuu ka mid yahay waalkhaamisata tashanaadna anna ghadab allaahi calayha cadhada alle korkeeda inay saaran tahay in kaana min asaadiqiin hadduu ka mid yahay kuwa runta sheegaya waxa uu ku tuuray uma faraqa baynahumaa nabigu waa kala kaxeeyey uma qaala wuxuu yidhi nabigu ina allaha alla yaclamu waa og yahay anna axadakumaa midkiin kaadibun inuu been sheegayo suuragal maaha labaduba inay run sheegayaan fahal minkumaa ma idinka mid yahay labadiinna taa'ibun mid toobad keenaya alaaan saddex goor buu nabigu ku celceliyey wa fii lafdin waxaa ku yimi laa sabiila laka calayha wax wada'a kuma lihid yacnii xaas dambe kuu noqon mayso dib isu arki maysaan qaala wuxuu uhi yaa rasuul allah maali oo xoolahaygina qaala wuxuu uhi nabigu laa maala laka xoole kuma lihid in kunta sadaqta calayha haddii aad tahay mid run ku sheegay waxa uu ku tuuray fa huwa xoolahaasi bima staxlalta waa wixii aad ku bannaysatay min farjiha xubinteed wa in kunta kadabta calayha haddii aad been ka sheegaysana fa huwa kaasi abcadu laka minha way kaaga sii fogaan badan tahay oo yadu dee inaad jidhkeediina hore ugu raaxaysatay oo aad ugu dartay beenna waxba yadana ku yeelin maysid ninka licaanku uu ku soo baxay ee aayaduhu ay ku soo degeen waxaa la yidhi waa hilaalu bnu umaya sida axaadiisi tilmaamayso waxaa kaloo la yidhi waa cuwaymir ibni cadiy alcajlaani labadaba axaadiis baa ku timi waa laba qiso oo labaduba isku dhowaa oo labadaba culimmadu ay ku tilmaameen aayadahaasi inay ku soo degeen xadiisku wuxuu tilmaamayaa licaanku inuu mashruuc yahay marka sababtiisa la helo sidaynu soo tilmaannay wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa uma faraqa baynahumaa in la kala kaxaynayo laakiin maqaadigaa kala kaxaynaya xadiiskana wuxuu tilmaamayaa nebigaa kala kaxeeyey mise licaankaa kala kaxaynaya waxa weeye waa masale khilaafiya jumhuurtu waxay leeyihiin marka licaanku dhaco qaadigaa kala kaxaynaya culimmada qaarna waxay yidhaahdeen looma baahna xaakimka licaanka laftiis ayay ku kala tegayeen xataa haddii aanu qaadigu kala kaxayn oo aanu ku xukumin licaankaa ku filan ibnulqayim raximah allahu tacaala wuxuu yidhaahdaa waa sida sunnadu tilmaamayso sunnadu sida ay tilmaamayso wy waxaa kaloo xadiidkan laga faa'iidaysanayaa kala taggaasi ay licaanka ku kala tageen ama qaadigu ha ku kala kaxeeyo ninka furiinkiisa marna looma baahno ama qaadigu ha kala kaxeeyo ama licaankuba ha kala kaxeeyo laftiisu in kala taggaasi uu yahay abadi intay nool yihiin dib inaanay isugu soo noqonayn xataa rag badan hadday u kala dambeeyaan gabadhii ninkaa inaanay isku soo noqonayn wa canhu radia allaahu tacaala can cabdilaahi bni cumar anna rajulan ninbaa ramaa waa ganay imra'atahu xaaskiisa zinuu ku ganay wantafaa waa diiday min waladihaa wiilkeediina waa ka dhaartay fii zamni rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam faamarahumaa wuxuu amray labadoodaba rasuulu laahi sal allahu alayh wasalam fatalaacanaa amarahumaa ay bilicaan licaan buu amray fatalaacanaa licaan bay sameeyeen kamaa qaala allahu tacaala siduu ilaahay uu kitaabkiisa ku sheegay uma qadaa waa u xukumay bilwaladi ilmihi lilmar'ati gabadhii buu u xukumay wa faraqa waa kala kaxeeye bayna almutalaacinayn labadii lacaantamayna xadiidkanna xadiidkii horuu la mid yahay wuxuu kaloo xadiiskani tilmaamayaa ilmihiina ninkii inuu diiday markaa culimmadu waxay yidhaahdeen haddii meesha uur uu jiro oo gabadhu ay xaamilo tahay in uurkaa inaanu lahayn inuu ku daro dhaarta miyaa laga doonayaa waana sida jumhuurtu ay qabaan mise licaankaa ku filan jumhuurtu waxay qabaan in la caddeeyo oo uu yidhaahdo ashhadu billaahi innii la saadiqun inaan run ku sheegayo fii maa ramaytu bihi min azina zinada aan ku ganay wa anna haada alxamla laysa xamli iyo uurkan inaanan lahayn ayuu caddaynaya culimada qaarna waxay leeyiin waxaa ku filan lacaankaa ku filan wa can abi hurayrata radia allaahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi jaa'a oo min bani fazaarata ka mida ila nabiy sal allahu alayh wasalam faqaala wuxuu hi ina imra'atii haweenayday xaaskaygu waladad waxay dhashay hulaaman wiil aswada madow faqaala nabiyu sal allahu alayh wasalam waxaa ui marka isagu nin cad buu ahaa ilmo madow baa u dhashay markaa shaki baa galay nebigu u yimi kumana dhicinda inuu yidhaahdo malihi uu ku dhici waayo waayo wax keensanayaa meesha ma jiraan ma tuhunsanayn nabigu wuxuu hi hal laka min iibil geel ma leeda qaala nacam haa qaala wuxuu hi nabigu famaa alwaanuha midabadeedu waa maxay qaala wuxuu hi xumrun waa geel cas qaala wuxuu hi fahal yakuunu fiiha geela ma ku sugan yah min wraqa mid madow bacda qaala wuxuu hi ina fiiha waxaa ku sugan lawurqan waxa weeye kuwo madow bacda ayaa ku sugan jamc buu ka dhig yacni dhowr baa ku jira qaala wuxuu hi faana ataaha daalik geelu hadduu cascas yahay kuwan madow bacadka ay xaggay ka yimaadeen qaala wuxuu hi casaa waxaa laga yaabaa an yakuuna xaalku inuu yahay nazacahu inuu jiitay cirqun xidid inuu jiitay qaala wuxuu hi wahada casa ilmahanna waxaa laga yaabaa an yakuuna nazacahu cirqun in waxa weeye xidid uu jiitay baa laga yaabaa xadiisku wuxuu tilmaamayaa ninku inuu sarbeebo tuhunka oo aanu caddayn qadaf noqon mayso hadduu yidhaahdo gabadhaydu anigu nin indha waaweyn baan ahay laakiin andunisiyaan bay dhashay indho yar bay dhashay laakiin aanu caddayn oo aanu odhan melihi lagu tuhmi maayo waxaa kaloo xadiisku tilmaamayaa aabbihii inaanay u bannaanayn ilmihiisu inuu ka midabduwanaado inuu licaan u sameeyo inaanay bannaanayn waayo asbaab badan baa keeni karta wacan caaishata radia allahu tacaala canha qaalat ikhtasama waa murmay sacdu bnu abi waqaas wa cabdu bnu zamcata fii hulaamin ilmay ku murmeen faqaala sacdun waxa uhi yaa rasuula allah haadaa wiilkani ibnu akhii walaalkay wiilkiisii weeye cutbata ibni abi waqaas cahida ilaya annahu bnuhu inuu wiilkiisii yahay undur waxaad eegtaa ilaa shabahihi siduu u shabahayo walaalkii wa qaala cabdu bnu zamca waxa uu haadaa kani akhi weeye yaa rasuula allah wulida waxaa lagu dhalay calaa firaashi abii gogoshii aabbahay min waliidatihi addoontiisiina waa laga dhalay yacnii addoon uu lahaa oo xaaskiisoo kale ahayd ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum ayaa waxa weeye dhashay fanadara waa ega rasuulu laahi sal allahu alayh wasalam ilaa shabahi cidda uu u eegyahay fara'aa wuxuu arkay shabahan inuu u eeg yahay shabahan eekitaan bayinan cad oo bicutbata cutba wuu u eegyahay faqaala wuxuu ihi huwa laka yaa cabdu bnu zamca cabdu bnu zamcaw adaa iskale alwaladu ilmuhu lilfiraashi gogosha ayuu u sugnaaday yacnii kii gabadha qabay ay u mehersanayd ee la aqalgalay ee gogol ka dhigtee u galmooday ayaa gabadh u ilmaha yeelanaya walilcaahiri ka ka sinaystayna alxajaru dhagax buu leeyih yacnii hoog baa u sugnaaday ilma maleh dhagax baa la siinaya yani waxba la siin maayo xadkuna waa la socda waxtajibi ka xijaabu dhagaxii lagu dilaya hadda loogama jeedo waayo dee kaa ka sinaysta waxaa dhici karta inuu yahay mid aan guur soo marin markaa uu qadayaabaa looga jeeda waxtajibika xijaaba minhu wiilkaas yaa sawdatu waa sawda binti zamca xaaskii nebi waana gabadhii labaad ee khadiijo ka dambaysa nebigu guursado falam yara sawdata wiilkaasi sawda ma arag qadu weligii xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa qaacido weyn oo ah gabadh waxa weeye la qabo oo ninkeedii u galmooday oo uu la aqalgalay oo ay suuragal tahay ilmahaas inuu ninkeedu leeyahay haddii waxa weeye nin kale uu sheegto uu yidhaahdo ilmaha anaa leh in ilmihii la raacinayo ninkii qabay alwaladu lilfiraash waxaa looga jeedaa gabadhaasi waa inay firaash noqoto laakiin adigoo burca jooga haddaad mehersato gabadh maraykan joogta oo aydaan isu iman oo ay kuu mehersan tahay oo la yidhaahdo gabadhii ilmay dhash markii muddo la joogay dee waxaa cad ilmaha inaydaan shaqo isku lahayn waayo dee kala meel baad joogtaan way kuu mehersan tahay laakiin wiilkaasi suuragal maaha inuu xaggaaga yahay waa ismehersateen isumaydaan iman marka alwaladu lilfiraash waa markay suuragal tahay ilmahaasi goormay suuragal tahay inuu waxaweeye gabadhii la aqalgalo waxaweeye iyo waxyaabaha kale keenaya gabadhaas ilmahaas suuragal inay tahay inuu ninkani leeyahy ninkiina aanu diidin ilawataynu soo maraynay xilliyada qaar ninkii inuu ka dhaaranay uu leeyahay ilmaha isagoo firaashkiisa ay tahay uu dhaar ka xigo uu leeyahay shaqa kuma ligi waa meesha waa inaanay oolin markaasaa loo xukumaya alwaladu lilfiraash markaasaa loo odhanaya walilcaahiri lxajar waxtajibi minhu yaa sawda waxa ku sugan markuu nebigu arkay wiilkani inuu u eeg yahay qoladii lagu tuhmayey ee aan firaashka lahayn ee laga xukumay ayuu nabigu wuxuu sameeye waxa loo yaqaano tabacud alaxkaam axkaamta in la kala qaybiyo wiilkii waxa la siiyey alfiraash oo sawda binti zamca walaalkeed baa laga dhigay markuu arkay nebigu inuu u eeg yahay ninkii kalena waxaa la yidhi ka xijaabo ixtiyaad ahaan uga xijaabo asalku waa inaanay walaalkeed ka xijaaban laakiin walaalnimadii hadda waa mid yaro jajaba weeye marka sidaasaa loo yidhi ka xijaabo wacan caaishata radia allahu tacala canha annaha qaalat ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalama dakhala calaya waa ii soo galay masruuran isagoo faraxsan tabruqu xaal ay dhalaalayso oo ay ifayso oo ay hillaacayso asaariiru wajhihi wejigiisa liidimadiisu ama fooddiisu ay waxa weeye dhalaalayso foodda liidadkeeda ayaa waxaa la yidhaahdaa asaariir yacni waa faqaala wuxuu uhi nabigu alam taray miyaadan arkay caaishaay anna mujazizan ninka la yidhaahdo nadara inuu eegay aanifan hadda ilaa zayd bni xaaria wa usaamata bni zayd bni xaaria faqaala wuxuu ihi ina bacda hadihi alaqdaam cagahani barhkood la min bacdin barhka kaley ka ahaadeen wa fii lafdin waxaa ku yimi kaana waa ahaa mujazizun qaa'ifan buu ahaa mid dirsooca oo waxa weeye dadka dirsooca ama firsooca ayuu ahaa oo dadka isdhalay si isugu egyihiin nin yaqaana ayuu ahaa xadiidkan dabcan masaladu waxay ku timi oo nabiga farax geliyey sidaynu hore usoo sheegnay usaamatu bnu zayd nin madow buu ah aabbihii zaydna nin aad u cad buu ah markaa nebigu markuu maqlay riwaayaadka waxaa ku yimi ghataya ru'uusahuma biqatiifa waxay hawadeen qadiifad markaa lugahoodoo keliyaa muuqday haddii dee ay madaxoodu muuqan lahaa waxaa laga yaabaa in loodhan lahaa dee waa la ogaa inay isdhaleen laakiin lugahoo keliyaa muuqday muxuu yidhi inna haadihi alaqdaam allayla cagahani waa isdhaleen dadka ku hoos jirana garan maayo dadkaa yihiin laakiin labadaa cagood waa laba isdhalay buui say isugu egyihiin nebigu saasuu ugu farxay waxaa laga qaatay firsoocaya dirsoocaya dadka in laysku soo sooco inay tahay wax nasabka lagu sugayo abtirsinta in lagu sugayo laakiin hadda waxaa jirto ka awood badan dnega in la isticmaalo baa ka sii awood badan xukumkuna waa ku sugnaanayaa laakiin waa qariina wey qariino ayay noqonaysa wax ka xoog badan haddii la helkaasaa la qaadanay can abi saciidin alkhudriy radi allaahu tacaala canh qaala wuxuu uhi dukira waa loo sheegay alcazlu waxaa casliga loo yaqaano oo ah biyaha dibadda in lagu qubo lirasuuli laahi sal allahu alayh wasalam baa loo sheegay faqaala wuxuu uhi nabigu walima yafcalu dalika axadukum oo midkiin muxuu sidaa u samaynay walam yaqul nabigu ma odhan falaa yafcal yaanuu samayn dalika sidaa axadukum midkiin oo ma diidin fainahu maxaa yeelay laysat nafsun naf ma ahaanin makhluuqatun ilaahay uu qadaray inay abuurmi doonto ila allaahu khaaliquha hadday jirta ilaahay baa abuuraya xadiidkan wuxuu tilmaamayaa casli in la sameeyaa oo ninku markuu xaaskiisa u galmoonayo inuu biyaha dibadda ku quba wax dhiba inaanay lahayn wa can jaabir bni cabdilaahi radia allaahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn naczilu kuwa casli sameeya oo biyaha dibadda ku daadiya walxaal alqur'aanu qur'aankuna yanzilu uu soo degayo low kaana shayan casligu hadduu ahaan lahaa shay yunhaa canhu la diido lanahaanaa canhu lqur'aan qur'aankaa diidi lahaayo markaa soo degayey xadiisku waa muttafaqun calayh laakiin intaa dambe low kaana shayan yunha muslim baa la keliyoobay xadiiskana kama mid aha waxaa odhanaya sufyaan ibnu cuyayna ayaa sidaa odhanaya oo camru bnu diinaar can cataa can jaabir ka warinaya marka xadiis maaha intaas isagaa ku ijtihaaday afarta madhabood waxay qabaan casli in la sameeyaa inay bannaan tahay axaadiistanay deliishanayaan ibnu xasm iyo culimo waafaqay waa xaaraan bay yidhaahdeen waxayna deliishanayaan xadiis kaloo tilmaamaya daalika alwa'du alkhafiy kaasi waa dil qarsoon waa dil qarsoon laakiin culimmadu waxay kaga jawaabeen dil qarsoon waxaa looga jeedaa ninka niyadiisa waxa ku jira oo wuxuu biyaha dibadda ugu qubayaa ilmihii dhalan lahaa inuu ka hortago laakiin ilmo la dilaya ma ilmo la dilaya hadday tahay dee waa min kabaa'ir dunuub bay noqon lahayd marka wax dhiba maleh way bannaantay casliga waxaa la mida ah waxyaabaha uurka lagu ilaaliyaa la mida ah haddii loo baahdo hadday kiniinka tahay hadday tahay irbadaha la iskeliyo loolabka waxa la yidhaahdo noocyadiisa kala duwan waa la mid haddii loo baahdo waxa weeye wax dhiba male culimmadu waxay yidhaahdeen walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaa hadduu yidhaahdo labadii horaan biilkoodii la rafanayaa mid saddexaad diyaaruma iyo waa xaaraan bay yidhahdeen waayo mid waliba risiqiisu wata laakiin kala korin iyo waxyaaba la mida waa u bannaantay qolada caafimaadkuna waxay sheegeen casligu waxyaabaha uurka lagu joojiyo kuwa ugu liita inuu yahay boqolkiiba lixdan iyo meelahaas inuu ilaalinayo nisbada ugu badan waxyaabaha uurka lagu ilaaliyo waxa weeye ee ugu liidata waa casliga wey taana nebigu waa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waayo waxay yidhaahdeen ninku markuu galmada samaynayo ee uu sugayo markay biyuhu ka imanayaan intaan biyahaasi ka iman baa laga yaabaa wax ka mida ugxantii ama xayawaanaadkii ama xayawdii wax ka midii inay gabadha gaadho isaguna isleeya biyihii weli kaama iman dabeedna ay urka ku qaado taana nebigu waa sheegay calayhi salaau wasalaam saxiixu muslimka waxaa ku yimi maa min kulli lmaai yakuunu lwalad biyahoo dhan ilmuhu ka iman maayo in yar baa ku filan xabad uxaana baa ku filan taa nebigu waa sheegay calayhi salaau wasalaam waxaa kaloo taa sii caddaynaya oo muslim ku timi ninbaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi nebi allow addoontayda markaan u tegayo biyaha dibaddaan ku qubaa wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam lan yamnaca shayan araadahu allah waxa aad samaynaysaa wax ilaahay uu doonayo ma hor istaagay muddo yar kabacdi buu u yimi oo yidhi nebi allow gabadhii aan kuu sheegaya biyahan dibadda kaga qubayey uur bay yeelat isagoo weli wada oo dibadda ku qubay marka aamin maaha axaadiistuna way sheegaysa asalkuna waa in ubadka la badiyo weeye sida nabigu nagu booriye calayhi salaatu wasalaam xadiiska inoogu dambeey can abi darin radia allahu tacaala canh annahu samica rasuula اllahi sala allahu alayh wasalama yaquul laysa ma ahanin min rajulin nin oo iddacaa sheeganaya ligayri abiihi aabbihii cidaan ahayn ayuu aabba ka dhiganaya walxaal huwa yaclamuhu isagoo og inaanu aabbihii ahayn ilaa kafara waa gaaloobayaa hadduu xalaalaystana waa gaalnimadii weynayd haddii kalena waa gaalnimadii yarayd wey waman iddaca kii sheegta maa laysa lahu waxaanu lahayn falaysa minaa nagama mid ah walyatabawa ha diyaarsado maqcadahu yacni waa diyaarsanayaa weeye maqcadahu booskiisa min annaar naarta ayuu ka diyaarsanayaa ficilkiisaas waman daca ninkii ugu yeedha rajula nin bilkufri gaalnimo oo gaalaysiiya aw qaala ama ku yidhaahda caduw allaah ayaa caduw allaah cadowgii allow walaysa kadalika ninkaasina aanu sidaa ahayn ilaa xaara calayhi isagay ku soo noqonaysaa kadaa cinda muslim walilbukhaariyi naxwahu baa ku yimi xadiidkani wuxuu tilmaamayaa qofku aabbihii cid aan ahayn inuu ku abtirsadaa inay xaaraan tahay bal min kabaa'iri dunuub inay tahay waayo aabbihii inuu ku abtirsadaa waa nicmo waa nin aabbale wey dad baan aabba lahayn oo zina ku dhashay oo hooyadood ku abtirsanay aab buu leeyahy isagoo aabbihii garanaya ayuu nin kale aabba ka dhiganaya waa xaaraan wey waana kabaa'ir dunuub wey waxaa la mida ah, waxaan hadda social media haysta ee madaxda lo odhanaya aabbe hebelow aabbe hebelow lagu celcelinayo waxa weeye saxba oo masaladaasay soo gudagelaysa asbaabo badan baana keenaya talaxtagaa keenaya waxaa keenaya dadka qaar in uu aabbihii ka khashaafayo oo nin kaleo xidhiir ka dhexeeyo oo lagu khaldayo inuu waxa weeye u abtirsanayo iyo wixii la mida ama tabanigii la nasakhay qofka in la sheegto la korsado qofaan dhalinna u yidhaahda aabbaan ku ah, isaguna uu ka aqbalo iyo waxyaabaha la midka ah wallahu tacaala aclam wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslm